alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu dducaa'i ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah waa baabka shanaad ee ka mid ah abwaabta kitaabu tawxiid waa baabu ducaa'i yeedhmadii buu u baab yahay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiro ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin allah mooyaane dadka loogu yeedho baabkan munaasabada uu la leeyahay kitaabu tawxiid waxay noqonaysaa musanifku raxima allahu tacaala abwaabtii ka horeysay wuxuu ku sheegay tawxiidka ahamiyaddiisa iyo waajibnimadiisa fadligiisa guud iyo fadliga qofka xaqiijiya uu leeyahay iyo arrimo waajibinaya qofku inuu ka baqo waxa tawxiidka kasoo horjeeda oo ah shirkiga intaa markuu sheegay musanifku raximah llahu tacaala <clears throat> afarta baabe hore baabkanna wuxuu ku sheegay afartaa baabe hore berashadooda midhaha laga goosanayaa inay tahay qofka intaa aqoon u yeesha inaanay la ku habbooneyn in uu naftiisa ku gaabsado oo isagu tawxiidka intuu barto uu ku camal falo bal waajib ay ku tahay dadka inuu ugu yeedho tawxiidka iyadoo waddada u maraya ay tahay bilxikmati waalmawcidati alxasana waana sida ahayd waddadii mursaliinta rusushii ilaahay uu soo diray atbaacdooda inay tawxiidka iyagu ilaahay subxaana wa tacaala ay ka barteen oo ilaahay uu baray naftooda ay ku taxqiijiyeen shirkiga oo tawxiidka kasoo horjeeda lafahooda ay uga baqeen dadkana ay ugu yeedheen ilaahay subxaana wa watacaala waxidistiisa culimada saa sheegtay waxaa ka mid a ah sheekh suleymaan ibn cabdillahi kitaabkii taysiiru casiis alxamiid waana kitaab aada u qiimo badan oo ay tahay ardayga kitaabkan dhiganaya mar walba inuu ka warhayo oo muraajiceeyo waana mutawafir meel walba inuu iska yaalla masalada labaad waxay tahay maa xukmu dacwati ila tawxiid haddee baabkani uu ka hadlayo dadka in tawxiidka loogu yeedho dadka tawxiidka in loogu yeedho arrinta xukumkeedu waa maxay dadka tawxiidka in loogu yeedhaa marka koobaad waa waajib laakiin waajibkaasi waa waajib cayniyaba oo qof kastoo mukallafa saaran mise waa waajib kifaayi ah oo in ku filani haddii ay ku qumto inta kale dembigu ka dhacayo waxaa la mida masalada guud ahaan masalada ku saabsan xukmu dacwati ila allah jawaabtu waxay tahay dacwadda ama tawxiid dadkaa loogu yeedhay ama masaa-isha kale diinta waxaasoo asal u ah inay tahay waajibatun cala alkifaaya laakiin waajib kifaa'iya oo layskaga filaado waxay noqonaysaa haddii in ku filani shaqada ay qabato oo dadka markaa ugu filan gaadhsiinta iyo barista towxiidka haddii in ku filani shaqada aanay qabanna waxay noqonaysaa fardulcayn oo cid kastoo awood u leh ayaa gaabinta ay ka gaabiyeen ku noqonaya kuwa dembaabay sheekh ibnu baas raxima allahu tacala wuxuu leehy risaalad yar oo dacwadda uu kaga hadlayo wuxuu uhi ana alasla anaha waajibatun cala alkifaaya dacwaddu wain qaama biha albacdu saqatat can ilbaaqiin asalku waa inay tahay fardulkifaaya waxayn ku fileen haddii ay qabato inta kale dembigu ka dhacayo shariidata an takuuna alummatu aw idaa'ifatu alatii tadcuu takfi inay fardu kifaaye noqoto waxaa shardi u ah kooxda dadka xaqa ugu yeedheysaa inay hawshaa ku filaadaan kaalinta ay buuxiyaan fa idaa lam takun takfi tacayan al aljamiic in ku filan haddaanay shaqadaa u kicin dadka oo dhan bay fardulcayn ku noqonaysaa aljamiicna waxaa looga jeedaa dadka awoodda u leh tacayana calى اljamiic an yasudu hada اlwaajib facinda qilaة الducaati wa kahraة اlmunkaraati wagalabaة اljahli ka xaalina اlyowm takunu dacwaة farda cayn markay farabataan waxyaabaha ilaahay sharcigiisa uu diiday jahliguna dadka uu ka qaalib noqdo xaalkoodu jahligu u bato waa sida xaalkeenu maanta yahay buui muslimiinta guudahaan dacwaddu fardulcayn bay noqonaysaa calaa kulli waaxidin bixasabi taaqati mid walba intay awoodiisu gaadhsiisan tahay bay waajib kaga noqonaysaa fatwo kale ayuu sheekhu uu leeyahay oo ah marka la eego majaalaadka dacwaddu inay yihiin kuwo ballaarhan oo qofka muslimkaa laga rabo gaalada inuu diinta islaamka ugu yeedho muslimiinta laftoodii jahliga inuu ka saaro wixii khaldan ee ay ku sugan yihiinna inuu daweeyo sidaa marka maanta loo eego ducaadduna ay yar yihiin maanta dacwaddu waa fardulcayn buuri arrintaana aynu dareemi karnaa innagu meel kale iska daaya magaaladan aynu maanta joogno ayaa in ku filani aanay dacwadii ku qumin hadday tacliim tahay iyo hadday tabliiq tahay iyo hadday wacdi tahay marka laqu yar layskama odhan karo waa fardu kifaaya fardu kifaaya waxaa shardi u ah shaygaa cidda qabata inay tahay cid ku filan oo kaalintaa buuxisay haddaan weli kaalintii la buuxin sheegu fardulcayn buu noqonaya masalada saddexaad anwaacu dacwati ila tawxiid yeedhmada dadka tawxiidka loogu yeedhayaa ma aha nooc qura ama martabo qura waxay yeedhmadaasi u qeybsantaa saddex qeybood annoocu lawal waa iijaadu tawxiid tawxiidka jirsiintiisii dadka in loogu yeedho oo dadka tawxiidku uu ka maqan yahayba in towxiidkii loogu yeedho oo kufaarta iyo mushrikiinta loogu yeedho ila ictiqaadi الtowxiid wa nabdi shirk towxiidka inay caqiidiya diin ka dhigtaan shirkigana ay tuuraan nooca labaadna waa tasxiixu الtowxiid waa dadka asalkii towxiidka haysta ee caqiideysan in la baro towxiidka inta ka dhiman laguna baraarujiyo bimaa cindahu min inxiraafin ictiqaadiyin aw camaliyin inxiraafaadka iyo lumitaanka xagga caqiidada iyo xagga camalka in lagu baraarujiyo ee ku tacalluqa aslu tawxiid ama kamaal tawxiid oo muslimiinta markaa juhaasha ah ee jahli awgii markaa tawxiidka asalkiisii wax ka mida ama kamaalkiisii waajibka wax ka midii uu ka maqan yahay in la baro lagu baraarujiyo nooca saddexaad waa nooca aanay cidina ka maarmin waa taqwiyat tawxiid waa dadka in loogu yeedho xoojinta towxiidka iyo in towxiidku uu nafaha si fiican u galo oo quluubta uu u dhaadhaco tawxiidka laftiisu maqaamaat buu leeyahy oo markaynu maraynay baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljanata bigayri xisaabin walaa cadaab ayaynu sheegnay dadka muwaxidiintaa laftooda tawxiidka dhexdiisa ugu kala derajo sarreeyaan waxaa ka mida mid aslu tawxiid un haya laakiin takmiilkii dhamaystirkii waajibkaa uu ka maqan yahay waxaa ka mida mid qadarkii waajibkaa haya fa yaxtaaju ilaa taqwiyati tawxiid oo u baahan tawxiidka in loo xoojiyo si u gaadho darajada ugu sareysa ee suurtagal ay tahay tawxiidka in laga gaadho oo dacwada tawxiidku sida dad badan ay u fahamsan yihiin ma aha mid ku kooban dadka inxiraaf ku dhacay shirki ictiqaadiya ama camaliya dadkaasoo quri inay u baahan yihin addacwa ila tawxiid oo kuwaasuna ay tahay tawxiidka in loogu yeedho bal kulu nnaas yaxtaajuuna ila adacwati ila tawxiid dadka dhan baa u baahan alculamaa aladiina yucallimuuna annaasa atawxiid wa alabatu alcilm wa caamatu nnaas in tawxiidka mar walba lagu baraarujiyo way u baahan yihiin tacliima wa tadbiiqa wa tanbiiha ilaa fadaa'ilih oo la baro tadbiiqintiisii in loogu yeedho waa qof isagoo tawxiidkii aaminsan oo si fiican u garanaya in meelaha qaarkood dhaqangelintu ay ka lunto fadaaishiisa in lagu baraarujiyo asbaabta xaqiijinta tawxiidka iyo udhaadhicinta nafta iyo qalbiga loo dhaadhicin in lagu baraarujiyo walihada baa ilaahay subxana wa tacala nabiy llahi ibraahim uu tawxiid kala hadlayay oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo saxaabadii oo saadaat lawliya ilaahay tawxiid uu kala hadlayay taasina waxay noo muujinaysaa khaladka marka ay ku jiraan dadka yidhaha dadku waa muslimiine maxay uga baahan yihiin in tawxiid loogu yeedho qofku isagoo muslima oo xataa muxaqiq litawxiida mukamil litawxiida tawxiidkii waajibka ahaa cilmi ahaan iyo camal ahaan ba u dhamaystiray ayuu haddana u baahan yahay in tawxiidka lagu baraarujiyo oo aan tawxiidka ka hadalkiisa aan laga dayn adilada uu sheegay musanifku raxima llahu tacaala baabkan uu ku sheegay ee uu sheegay libayaani mansilati الtawxiid wujuubihi tarjicu ilaa usuuli arbaca adilada u baaban ku sheegay afar asal bay u unoqonaysaa yani afar qeybood baynu ka dhigi karna haddaynu ablaablayno qeybta koobaad wa ana dacwata ila tawxiid sabiil اlambiya wa atbaacihim tawxiidku dadka in loogu yeedho inay ta ay mareen nebiyada iyo ciddii raacda aayadda uu keeni doono musanifku waa qowl lahi tacala qul hadihi sabiila adcu ila llahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin ayaa taa tusinaysa arrinka labaad ama asalka labaad waa xirsu nabiyi cala adacwati ila tawxiid waa dadaalka nebigu uu ku dadaalay dadka inuu tawxiidka ugu yeedho taasina waxay ka dhex muuqataa xadiidka ibnu cabaas ee ka hadlaya qisada diristii nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal uu u diray yeman oo kuuna kuulana kulana dardaarmay waxa u horeeya dadka uu ugu yeedhayaa inuu tawxiidka noqdo arrinka saddexaad bayaanu nabiya ana taw ana dacwata ila tawxiid hiya awalu maa yubda bihi waa caddaynta nebigu uu caddeeyey dadka tawxiidka in loogu yeedha ta waxa koowaade dacwadda lagu bilaabayo taasina xadiidka ibnu cabaas ee qisada mucaada noo iman doona ayay ka dhex muuqata falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi ilى an yuwaxid اllah asalka afraad waa bayaanu nabiyi salى اllahu alay waslam lifadli dacwati ilى الtawxiid wa cadiimi اlأjri اlmutaratibi calى dalik oo caddaynta nebigu uu caddeeyey fadliga ay leedahay dadka tawxiidka in loogu yeedho iyo ajarka weyn arrintaa ka ratibmaya xadiidka sahal bay ka muuqataa qisada khaybar ku saabsan nebigu alayh الsalatu salaam cali bin abi aalib markuu siiyey markaa calanka ee khaybar uu diray waxaa lagu dari karaa afartaas mid shanaad oo ah oo muujinaya fadliga ay leedahay dadka in towxiidka loogu yeedho oo ana afdal alaayaati alqur'aaniya hiya alatii tadamanat altowxiid suuradaha iyo aayadaha qur'aanka kuwa u fadliga badani oo kuwa koobsanaya towxiidka suurat likhlaas waa suuradaha ugu fadliga badan oo thuluth lqur bay u dhigantaa buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam towxiid baanay ka hadlaysa suurat lfaatixa waa afdalu suura fi lqur'aani alkariim iyaduna towxiid bay ka hadlaysa suuratu alkaafiruun rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi waa rubcu lqur'aan qur-aanka afar meelood marka laga dhiga meel bay u dhiganta iyaduna towxiid bay ka hadlaysa aayat lkursi waa acdamu aayatin fi kitaab illah waa aayadda ugu weyn kitaabka ilaahay sida muslim saxiixa ku wariyay min xadiidi ubay ibn kacb iyaduna tawxiid bay ka hadlaysa taasi maxay daliil u tahay daliilu calى ana الtawxiida huwa afضal ma yadci ilayhi اlcabd tawxiidku inuu yahay addoonku wuxuu dadka ugu yeedho waxa ugu fadliga badan arrinka lixaad aynu ku dari karnaa waxa weeye ee tusinaya ahamiyat اdacwa ilى الtawxiid wa kahraة اlmukhaalifiina lلtawxiid waa dadka tawxiidka khilaafay badnaantooda wa kahraة اlinxiraaf اlwaaqici fiihi fi اlumma iyo inxiraafka xagga cilmiga ah ama xagga camalka ah ee ummadda in badanoo kamida ay ku dhacday tawxiidka ku saabsan badnaantiisa taasina waxay ku waajibinaysaa ahlulcilmiga iyo طulaab اlcilmiga inay aada u badiyaan juhuud iyo dadaalka ay ku bixinayaan dadka inay tawxiidka ugu yeedhaan shirkigana ay uga digaan maqsuudka baabkani waa maxay baab الducaa ilى shahaadati an laa ilaha ilا اllah waa bayaanu wujubi wujuubi اdacwati ilى الtawxiid maqsuudka baabkani waa in la caddeeyo waajibnimada ay waajib tahay dadka in tawxiidka loogu yeedho o macna shahaadati an laa ilaha illa اllah iyo laa ilaha illa اllah macnaha ay tusisay musanifku raximah llahu tacaala baabka markuu ku yihi baab ducaa adducaa halkan ugama jeedo baryo waa bimacna dacwa oo yeedhmada ah <clears throat> taana waxaa tusinaya musanifku raximah llahu tacaala ereyga addacwa masaa-isha baabkan lix jeer buu ku sheegay ereyga addacwa taasina waxay muujinaysaa adducaada uu baabka ku sheegay inuu uga jeedo bimacnaa addacwa inuu uga jeedo oo baabu ducaa'i baabu dacwati macnu waa sidaa masalada koobaad ee masaa-isha baabka wuxuu yihi ana dacwata ilى اllah طريق mن اتبع الرسuل صلى الله عليه وسلم مسألada labaad لأن كثيirا low dacا ilى الحق فهو يdcو ilى نفسه مسألada شhanaad الدعوة ilى الإسلام مسألada شhan iyo labaatanaad الدعوة ilى الإسلام masalada lix iyo labaatanaad anahu mashruucu liman ducuu masalada toddobiyo labaatanaad addacwatu bilxikma marka ereyga adducaa muxuu uga jeedaa baynu nidhi addacwa maxaana caddaynaya adilada uu baabka ku keenay iyo ku celcelinta masaa'il baabka dhexdooda uu ku celceliyo ereyga addacwa bedel adducaa addacwatu haddaba waa maxay addacwatu fii lugati اlcarab waa aلطalb addacwatu sharcanna waa maxay wa طalb الnaasi ilى itibaaci siraaط اllahi اlmustaqiim calى basiira dalabu nnaas waa dadka in laga doono oo loogu yeedho ila itibaaci siraat illahi almustaqiim waddada ilaahaya toosan inay maraan calaa basiira iyagoo cilmi ku socda baabu ducaai ilaa shahadati an laa ilaha illa shahadatu an laa ilaha ila allah iyo tawxiidka labadaas ayuu baabka ku wada sheegay musanifku raximah llahu tacaala baabu ducaai ilى الtowxiid wa ilى shahaadati an laa ilaha ila اllah in dadka loogu yeedho towxiidka iyo shahaadati an laa ilaha ila اllah marka baabu ducaaءi ilى shahaadati an laa ilaha ila اllah wuxuu uga jeedaa un baabu dacwati ilى الtowxiid ayuu uga jeedaa musanifku raximah اllahu tacaala sida aynu sheegnay <clears throat> marka dakara daal waاktafaa bi can اlmadluul shahaadatu an laa ilaha ila اllah waa kelmadihii tawxiidka tusinaya waa addaal madluulka oo kala tusinayaana waa maxay kelmadahan ay tusinayaan waa atawxiid marka muxuu sheegay musanifku addaal wixii tawxiidka tusinaya waa shahadatu an laa ilaha ila allah waxaanu kaga kaaftoomay madluulkii oo ah tawxiidka oo mu odhan baabu ducaa'i ila atawxiid oo madluulkii muu tasriixin ee muxuu yihi baabu ducaa ila shahadati an laa ilaha ila allah oo addaalu calى الtowxiid ereyadii towxiidka tusinayay shahaadatu an laa ilaha ila اllah hiya daliilu calى towxiid اlcibaada wالtowxiidu huwa madluuluha musanifku raximah اllahu tacaala maqsuudka baabka xaqiijintiisa wuxuu u sheegay saddex daliil aayad iyo laba xadiid daliilka koobaad wuxuu yihi waqowli llahi tacaala buu baabiye ilahay buu yihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow haadihi tani sabiili wadadeedi wey adcu waan yeedhayaa ee annaasa dadka ila allah xagga ilahay baan ugu yeedhaya calaa basiiratin xaalo aan cilmi ku suganahay oo aan cilmi u leh waxaan dadka ugu yeedhayo iyo sida aan ugu yeedhayaba iyo dadka aan u yeedhayo xaalkooda ana waman itabacani waxaa sidaa yeelaya dadka xagga ilaahay ugu yeedhaya iyagoo cilmi ku sugan aniga iyo cidda i raacda subxaan allahi ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufane wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiin manaa mushrikiinta mid kamida anigu ma ihi marka aayadda halka lagu joojinayo nusaka kitaabku way ku kala duwan yihiin sheekh sulaymaan ibn cabdillahi taysiir caiz alxamiidka qowska wuxuu ku xidhay waman itabacani alaayana muu odhan sheekh ibnu catiiq raximah llahu tacaala waman itabacani buu isaguna ku joojiyey ku xidhay laakiin wuxuu daba dhigay alaaya xafiidu sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan saaxibu fatxi lmajiid isagu akmal alaaya aayadda uu dhamaystiray saa aynu akrinay ilaa qowlihi wamaa ana min almushrikiin buu ka gaadhsiiyey aayadda macnaheedu waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala wuxuu amray nebigiisa inuu dadka ku yidhaahdo ina dacwata ila اtawxiidi waikhlaas اlcibaadati lilah hiya sabiili dadka in tawxiidka loogu yeedho iyo cibaadada ilaahay inay u saafi yeelaan waa waddadaydii adcuu ilayha biikhlaasin wa cilmin taasaan dadka ugu yeedhaya anigoo ku sifaysan laba arrimood ikhlaas oo dacwadda lafteedu iyadoo ikhlaasigaa ilaahay daraaddiiga ah cilmina anoo ku socda waman itabacanii kadalika yadcuu ila llahi calaa basiira waa ikhlaas cidda aniga ay raacday wadadeeda martayna sidaasoo kale ayay dadka ugu yeedhayaan towxiidka iyagoo cilmi iyo ikhlaas iyaguna ku sifaysan ibnu jariir raximah llahu tacaala sidaas ayuu tafsiirkiisa markaa aayadda uu fasiray kadalika albagawi raxmat ullahi calayh qul hadihi sabiili hadihi ismu ishaaro xagguu noqonaya almushaar ilayhi wama jaءa bihi الnabiyu salى الlahu alيه wasalam oo wuxuu nebigu la yimi oo ah min dacwati الnaasi ilى اllah inuu dadka ugu yeedhay wadada ilaahay oo towxiidku waxa weeyaan u horeeyo adcuuna waa xaal min alya sabiil ya-da ku jirta ayaa adcuudaa laga xaaleynaya waxaa kaloo laga dhigi karaa istinaaf saynu inagu umacnaynina wey hadal cusub oo bilaabmaya kaa hore aan xaalka ahayn oo aan ku xidhnayn aayaddan waxay koobsatay laba shardi oo ka mida shuruudda dacwadda iyo yeedhmada shardiga koowaad waa alikhlaas fi dacwa qofka dadka ugu yeedhaya xagga ilaahay waa inuu mukhlis noqdo oo aanu wax ilaahay ajar uu kaga doonay mooyaane wax kale aanu ku doonahayn arrintaa ku baraarujinteeduna qur-aanka aada bay ugu soo noqnoqotay aلtanbiihu cala alikhlaasi fi dacwati ilى اllah in ducaadda laftooda lagu baraarujiyo dacwadooda inay ikhlaas ku dhisnaato arrinka labaad ee shardiga labaad ee aayaddan lagu sheegay shuruudda dacwadda ka midi waa alcilmu waa inuu qofku cilmi leeyahay wayashmalu alcilma bimaa yadcuu ilayhi daaci qodobkanuu dadka ugu yeedhaya maha masaa'il uddiin oo dhan qodobkanuu dadka ugu yeedhaya waa inuu cilmi u leeyahy waa inuu cilmi u leeyahy bixaali lmadcuwiin dadkan u yeedhayo laftooda xaalkooda ma mise waa muslimiin hadday gaalo yihin ma ahlukitaabba mise waa wathaniyiin ila way kale axkaam duwan yihin hadday muslimiin yihiin ma xaaluhum aqoontooda intay gaadhsan tahay ictiqaadkoodu waa sidee camalkoodu waa sidee waaqicu dacwa waa inuu aqoon u leeyihi iyo aariiqa almunaasiba laha waddada ugu munaasibsan ee u mari karo adacwa ila allah aayaddani siday inoo tusinaysaa adacwatu ila tawxiid inay waajib tahay wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuudi ilbaab an allaha dakara fiiha ana ariiqat rasuul ana ariiqaة الrasuuli waatbaacihi hiya اdacwaة ilى shahaadati an laa ilaha ila اllah aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegay in waddada rasuulka iyo rasuulka dadka raacay inay tahay addacwaةu ilى shahaadati an laa ilaha illah inay dadka tawxiidka ugu yeedhaan weliba calىa cilmi bima yadcuuna ileyh waxaa dadka ay ugu yeedhayaan iyaga aqoonu leh waqad awjaba allahu calayna itibaaca ilahay inagana muxuu inagu waajibiyey rasuulka calayhi الsalatu salaam inaynu raacno marka waxyaabahay waajib inugu tahay in rasuula ku raacna maxaa ka mid a arrinkaa uu ku sifaysnaa oo ah dacwaة الnaasi ilى الtawxiid fadala dalika calى wujubi dacwati ilى الtawxiid ta labaad waxaa aayadda lagu sheegay in addacwaةu ilى الtawxiid ay tahay طariiqaةu man itabaca الrasuul wadada cidda rasuulka calayh الsalatu salaam raacday inay tahay marka qofku laa yakunu mutabica lلrasuuli عalayh الsalaatu wasalaam xaqa اlitibac ee اlitibac alwaajib xataa yadcuu ilى الtawxiid ila dadka rasuulka raacay sifadoodii maxaa lagu sheegay oo shardi looga dhigay inay tawxiidka dadka ugu yeedhaan marka qofku ma noqonayo qof raacistii rasuulka ee waajibka ku ahayd ka soo baxay ilaa uu dadka ugu yeedho tawxiidka adaliil الthanي can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam lamaa bacatha ee arsala markuu diray mucaada ilى اlyaman uu diray qaala lahu wuxuu ku uhi inaka adigu mucaadow taati waxaad u tegeysaa qowma dad duul baad u tegeysaa dadkaasoo min ahli اkitaab kuwa kitaabka la siiyey kamida ama ahlukitaab iyagu ah oo minta aad bayaaniye ka dhigto falyakun ha noqdo ma shayga ugu horeeya ee tadcuuhum aada ugu yeedhaysa iyaga ileyhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaha illa ha noqdo waxa ugu horeya aada ugu yeedhaysa wa fii riwaayatin ilaa an yuwaxid llah ilahay inay keliyeeyaan ha noqdo waxaa ugu horeya aada ugu yeedhaysa fa inhum fa in aaacuuka hadday ku adeecaan yacnaa lidalika inqaadu laka ay ku hogaansamaan lidalika ilaa dalika arrinkaa xaggiisa ay kuugu hoggaansamaan arrinkaad marka koowaadba ugu yeedhay faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha ilaahay iftarad caleyhim inuu ku faraliyo sadaqatan seko tuukhadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwa haysta xoolo seka goysa ofaturaddu la siinayo lagu celinayo calaa fuqaraa'i fainhum aطaacuuka lidalika haddii arrinkaa kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalim waxaan kaaga digayaa xoolahooda kuwa u qaalisa wataqi iska ilaali dacwat almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa fa inuu arrinku wuxuu laysa beynaha wa beyn allahi xijaab uma dhexeeyo baryadaas iyo ilaahay subxaana wa tacaala wax xijaabi akhrajaahu bukhaariyo muslim buu ujeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal wuxuu yaman u diray wakti dambe marka taarikhda laga soo bilaabo soo diristii rasuulka alayh isalatu wasalaam waxau yihi sanadkii tobnaad buu u diray qabla xajat اlwadaac waana sidaa ay u muuqatay bukhaari raximah اllahu tacala inuu rajaxay fi صaxiix waxaa kaloo yihi sanadkii sagaalaad sanadkii sideedaad waqiila gayru dalik wax weynini kuma jiro waktigii mucaad nebigu alayh الsalatu wasalaam uu yeman u diray inaka taأti qowma ahla kitaabi almuraadu biahl kitaab waa maxay horena way noo soo marteen alyahuud wالnasaara muxuu nebigu u sheegayaa dadka mucaad uu tegaye dacwadda uugu yeedhayaa inay ahlukitaab yihiin wa tanbiihu min الnabiyi limucaadi bian yastacida limuwaajahati haؤulaa bاlxujati wama yubطilu shubahaatihim mucaad buu rasuulku baraarujinaya wuxuu le dadkaad u tegaysaa waa dad kitaab haystay oo dee aqoon loo shubahaad leh markaa u diyaar garow oo diyaarso xujadii aada shubahooda ku burin lahayd lanna cindahum cilmu laysa cinda cabadat اlawthaan waxay kuwaasi markaa leeyihin cilmi aanay lahayn kuwan asnaamta caabud walyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ilا اllah falyakun awala ma tadcuuhum o awala aynu markaa nasbino aynu ka dhigno kaanada khabarkeedii oo lasoo qadimay shahaadata an laa ilaha ila اllah aynu ka dhigno markaa khabarkii ma falyakun awalu ma tadcuuhum ilayh shahaadata an laa ilaha illa saana waa odhan karta wuxuu amray nabigu alayh الsalaatu wasalaam cadi bn jabal yeman markuu tago dacwadiisa inuu ka bilaabo bidacwati ahli kitaab ila tawxiid illah ahlulkitaabka inuu ugu yeedho ilaahay inay keliyeeyaan wa ifraadihi bilcibaadati wa nabdi shirk cibaadada ilahay u gooni yeelaan shirkigana ay tuuraan shaqo kaleba intaanu qaban wadada noocaasi manhajka noocaasi oo ah bad-u dacwati bitawxiid oo waddadii jamiicu اlambiya ay mareen kulluhum ibtada-uu dacwatahum bidacwati ila tawxiid ilaahi shucayb qoomkiisu waxay macruufiin ku ahaayeen halbeega miiska iyo mi miisaanka inay dada ku khiyaamayaan wmaca dalika badaأa dacwatahu liqowmihi bidacwatihim ilى الtawxiid wailى madyana akhaahum shucayba qaala ya qowmi icbudu اllaha ma lakum min ilahi غayru wahaakada ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku soo celceliyey in waxa ugu muhiimsan ee rususha uu la diray uu ahaa dadka inay towxiidka ugu yeedhaan walaqad bacaثna fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut fi suurati اlacraaf ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka sheegay tiro badan oo ambiyadiiyo rasusha ka mid a inay qowmkoodii ku yidhaahdeen yaa qowm icbudu اllaha maa lakum min ilaahi gayruhu aayaadkaas iyo adilada kaleba waxay caddaynayaan ana alasla an tubdaأa adacwaة bالtawxiid asalku inuu yahay asalku in dadka towxiidka loogu yeedho tacliima wa tasxiixan wa taxqiiqa fi lmuslimiin arrinta noocaasa casrigan aynu joogno iyadoo shirkigu uu jiro muslimiinta dhexdooda uu aada ugu badan yahay jahli dad badani tawxiidka ay kaga sugan yihiinna uu jiro oo aan la dafiri karin oo dad badani laa ilaha illa xataa ku dhawaaqisteeda aanay sax ahayn qaar badanna macnaheeda aanay garan ahayn qaar badanna tadbiiq iyo dhaqangelintii laa ilaha illa uu ka khaldan yahay waxyaaba laa ilaha illa khilaafsan ay ku dhacayaan haddana axsaabta axsaabta diiniga ah casrigan dacwadda waxa weeyaan u kacay qaar badani asalka dacwaddooda kamay dhigin dadka in towxiidka loogu yeedho ijaad iyo tasxiix iyo taqwiya qaarkood asalka waxay ka dhigeen khilaafada la dhaha khilaafadii luntay baanu soo celina iyadoo khilaafada iyo xukunkii muslimiinta ka dhexeey waxyaabaha lumiyey shayga ugu horeeya u muhiimsan uu yahay aljahlu bitawxiid iyo shirkiga muslimiinta dhexdooda ku faafa xisbu taxriir baa kamida a iyagu shaqo kaleba aan qabanayna anagu wax kale isku wareerin maynana soo celintii khilaafada aanu ka shaqeynayna alikhwaan lmuslimuun ayaa iyaguna arinta noocaas iyo ka shabaha axzaab badan oo xataa dhulka soomaalida ka jira manaahijtooda markii aanu yaryarayn naloo soo bandhigay waxaa ku qoraa hadafka koowaad ay leeyihiin inuu yahay icaadatu lkhilaaf qaarkoodna waxay ka dhigeen asalka koobaad ee dacwadoodu ay u qumtay ay ku taagan tahay taxqiiq ulfa beyn muslimiin muslimiinta in la walaalayo waa wax fiican laakiin muslimiintu say u walaaloobayaan iyadoo midna uu tawxiid ku yeedhayo uu ku dhaqmayo shirkigiina uu ka digayo midna cagsiga cagsi daalika uu yahay ictiqaadka waxyaabaa ugu daran dadka kala kaxeeya ictiqaadka in laga midoobaana waxyaabaa dadka isu soo jiida ee mideeya ee walaaleeya kuwa u muhiimsan weeye qaarkood waxay ka dhigeen asalka dacwadooda sida jamaacatu tabliiq oo kale in fadaa'il ulacmaal iyo atargiib waxaa loo yaqaano laga hadlo oo man ah, man sala lbardayn dakhala aljanna waxaa arrinkaasi gogol dhig uu yahayna inuu noqdo dadkao dhan in lagu dhiiri geliyo inay ducaad noqdaan taasi wax dhiba ma leh dadka in la idhaahdo qof walowba intaad garanayso dadka ugu yadh lakin waxaa ka horeysa horta qofka laftiisa in ihtimaam la siiyo soo ma qofkii muslimka ahaa ee kuu yimi inaana dadka kale un u tilmaamin iyo khaladaadkooda ee horta isaga ad dhisto oo isaga aad caqiidadii u saxdo ood isaga cibaadadii u saxdo isla markaana aad tidhaahdo war waxaad garanaysa mooyaane wax kale ha ka hadlay intaad garanaysa un ku gaabso masalada waad ogta hore inuga hadalnay soo ma inagu ma diidanin qofku intuu garanayo walow mas'alo qura ha noqotee dadda kale inuu sheego marka maxaynu diidanahay qofku inuu dacwad u cumaamato uu baab walba uu ka hadlo ama abwaab badan uu ka hadlo aqoon aanu lahayn taasaynu diidannahay marka dacwaadka noocaasi dhammaantood masalada way ku khilaafsan yihiin mas'aladaas oo dee masale muhima ah dacwaddii rususha way ku khilaafsan yihin dacwad kasta oo asal aan ka dhigan in dadka tawxiidka loogu yeedho hadday noqoto waxa weeyaan iijaadan iyo hadday noqoto tasxiixan iyo hadday noqoto taqwiyatan waa dacwaة munxarifaة can manhaji اlanbiyaai fi اdacwati ilى اllah masaa'il badan oo kale hadday doonaysa ha ku saxsanaato lakiin asalkaa marka la eego waa dacwad ka inxiraafsan oo ka leexsan waddadii ambiyadu ay dacwadda u mareen mid iyada lama diidayo khaladna maha hadduu qofku asal ka dhigto in dadka towxiidka loogu yeedho oo awlawiyatu tawxiid aanu diidanayn laakiin majaalu ku takhasuso iyada loo diidi maayo oo caalim baa tusaale ahaan iyo takhasus bilfiq fiqigu isagu dadka udhiga ama naxwaha iyo culuum luga awlawiyatu tawxiidna ma diidana oo asal kale muu samaysan la odhan maayo adun maxaad fiqun horta udhigtaa aad udhigi weyday tawxiidka udhigi weyday munxarif baa tahay saa lagu odhan mayo mar hadduu asalkii ogol yahay yacnaa marka isaga loo baahdana kaalintiisa uu buuxinayo waajibka saaranna uu ka soo baxayo sheekh ibnu taymiya raximah tacaala wuxuu yihi qad culima bilidiraari min diin الrasuuli salى الlahu عalيه wasalam waxaa si daruura diinta rasuulka looga ogaaday اtafaqat اlummatu ummadduna isku waafaqday waa culamadeeda loo jeeday ana asl الإslaam in asalka islaamka wa أwala ma yu'maru bihi اlkhalq iyo waxaa u horeeya dadka la amraya shahadatu an laa ilaha illa lah inuu yihi wa ana muxameda rasuul الlah bidalika yasiru lkaafiru muslima qiritaanka taa uu qiro ayaa gaalkii muslim uu ku noqonaya وإdا lm yتklم عaلى الqدرaةi fahuwa kاfir bاتiفاq المسلمين waay waxaa kaloo masaladaa khilaafay dacawaadka aynu sheegnay hortood qolooyinka mutakalimiinta min ashcariyati وmaaturidiyaةi kulaabiyaةi وmuctaزilati iyagu waxay ka dhigeen أwl waajib waajib ka horeeya qofka saaran ee ducaaddana ay waajib ku tahay inay ugu yeedhaan masأlaة الnadr qofku inuu markaa tartiibiyo muqadimaad masaa'il hordhacu ah garashada ilaahay masaa tartiibintooda kadib iyo isku beegistooda inuu ilaahay ku garto qaarkoodna alqastu ila nadar ayay yidhaahdaan taasina wax saxa maaha oo rasuulshu dadka kumay odhan jirin ma shakiday kadibna shakigaa nadar ma iskaga daweysay ama nadar ma samaysay bal dadka badankoodu muslimiintii hore kuwa maanta joogaba muqadimaadkan ay tartiibiyaan insha alla kutub dambe aynu ku arki doonaa ay leeyihin ilahay baa lagu garanaya mabay aqoonba kaanat macrifathm lilahi firiya ilahay subxana watacala firadooda ayay ku garanayeen rasuulkuna qofkii u yimaada shahaado ayuu odhan jiray kadalika asaxaaba nadar iyo alqasdu ila nadar iyo waxaas oo dhan yacanaa meesha muu oolin wax jira muu ahayn markaynu leenahay waxa waajiba in dacwadda tawxiidka la horeysiiyo waa asalka sidaas saynu sheegnay hada huwa اlasl lakin ma dhici kartaa taakhiru dacwati ilى الtawxiid fi waqti mucayan limaslaxati اdacwati ilayh intaa dib loo dhigo iyadoo sababta dib loogu dhigaya ay tahay maslaxadda dacwada lafteeda yaعni oo wax kale laga horeysiiyo oo arrintaa caawinaya wax dhiba ma laha taas mar haddii asal laga dhiganayo addacwatu ila tawxiid addacwatu ila tawxiidna aan laga tegahayn inuu daacigu arko in wax kale oo wadada u furi kara laga horeysiiyo kadibna lagu xigsiyo addacwatu ila tawxiid wax dhibaataa ma leh sida inuu hagaajiyo daacigu alcilaaqata baynahu wa beyna almadcuwiin xidhiirhka isaga iyo dadkanuu tawxiidka ugu yeedhayo inuu hagaajiyo oo tusaale ahaan mucaawanooyin uu siiyo waxyaabo kale oo diintii ka mid ah oo marka loo sheego ay xasilayaanoo deetana tawxiidka ay dhegaysanayaan inuu kala hadlo tusaale ahaan dad qaryo degan baad u timid tuulo degan shirkiyaad iyo khuraafaad baa dhexdooda ka jira haddaad halkaa ka bilowdo laa yaqbaluuna dacwa dacwadii ma aqbalayaan lakin haddaad marka hore kala hadasho saliga nebiga alay isalatu salaam iyo fadaaishiisa khudbadda ama darsiga ama muxaadarada ama kelmadda koobaad way godlanayaan markaasay ku dhegaysanayaan kadibna aad ugu xigsiiso addacwatu ila atawxiid taas iyadu mid ka hor imanaysa maha lama odhan karo maxaad salliga nebiga ugala hadashay adoon weli kala kala hadal tawxiidka axad ulmashaayikh oo waddankeennana iman jiray afrikana dacwadda aada u gaadhsiiya ilaa imika ayaa wuxuu yidhi suudaan baan tegey waxaan ku urhi raggii halkaa joogay ee ducaadda ahaa masu jaamaca igeeye dabeetana wuxu uhi way ila meerayste masu jaamaca kun firqadood baa fadhiya oo suufiye iyo khuraafaadlayaala qolo weliba masaajidka meel ka kamida ah ku durbaan tumanaysa ay qasaa'idkeedii ku akhriyaysa iyagoo aniga ii tuuraya in badan ba iga celceliyeen buuri markii dambe waxaan ku uhi sheedda iga tusoo idinku iga hadha way tuseen buuri masaajidkii baan tegey halkaa qola ku durbaantumareysa halkaa qolo kale boqolaal firqo oo dee suufiyaabaa ka jira suudaan saadkii baan galay buu yihi mikrofoonkii baan qabsaday wa waxau way sii xoojiyeen durbaanadii ay tumanayeen iyo qayladii waxaan bilaabay bu uhi inaan ka hadlo saliga nebiga alayh الsalatu salaam iyo fadaaishiisa fasakanuu waa wada xasileen way iska daayeen durbaankii ay tumayeen iyo qayladii way dhegeysteen muqadimada iyo hordhaca ay ku xasileen markaan u sameeyey ayaan wuxuu yihi addacwa ila tawxiid deetana aan ku bilaabay buui qaar baa deetana bilaabay inay garaacaan laakiin dan kama lihi mar haddii waddadu ii furantay waan waan waday buuhi marka taasi wax dhibaataa ma mar hadduu qofku aaminsan yahay adacwatu ila tawxiid inay asalka tahay muqadamkaa ee la hormarinayo halka uu socdana tahay inuu waxyaabo kale gogoldhig uga uga dhigto waddada u furaya oo dee maslaxatu dacwana uu ka dhex arkay wax dhibaato ma leh wallahu subxana wa tacala aclam sala اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin